qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala baabu tawkiid baabu tawkiidi towkiid baabkiis hada maxaluhu wa mabxahuh halkan waa meeshii looga hadlayey watowkiidu towkiidku darbaan laba qaybood weeye lafdiyun mid lafdiga loo nisbeeyey iyo wamacnawiyun mid xagga macnaha loo nisbeeyey falafdiyu towkiidka lafdiga icaadatu allafdi اlأwal lafdigii hore oo markaa la soo celiyo weeye bicaynihi laftiisaa la soo celinayaa sawaaء kaana ahaya ay lafd اmucaad isman ahaya lafdiga la soo celinaya isman ismi ahaya naxu jaaa zaydun zaydun aw ficlan ahaya naxwu ataaka ataaka laaxiquuna xibis xibis aw xarfan xarf ahaya naxwu qowlihi qowl shaacir laa laa abuuxu bixubi bahnata inaha akhadat calaya mawaahiiqa wacuhuuda aw jumlatan jumlo ahaya naxwu darabtu zayda darabtu zayda halkan wuxuu ka gelayaa sheekhu raximah llahu tacala ka guda tawaabicda kii saddexaad oo ah towkiid lafdigiisa waxaa ku bannaan saddex isticmaal towkiid in la yidhaahdo iyo ta'kiid in la yidhaahdo iyo taakiid in la yidhaahdo saddexda wejiba waa bannaan yihiin laakiin waxaa ugu faseexsan in markaa la yidhaahdo towkiid waana sida qur-aan ku soo aroortay وlaa تنqض الأيmاaن baعda twkiidiha baعda twkiidiha twkiid marka laleeyahay waa masdr akada twkiida lakiin ism faacil baa loo jeedaa bimacna mؤkid baa loo jeedaa kii wax adkeynayey twkiid bimacnaa adkeeyaa loo jeedaa ayb loogama jeedo adkeyn ee waxaa loo jeedaa adkeeye kii wax xoojinaya wax adkeynayey xagga luqada lafdiga twkiid bimacna taqwiyaa loo jeedaa waa adkeyn wakada اlamra waakadahu ida qawaah ayaa la yidhaahdaa xagga isilaaxa labaa loo qaybinaya towkiidkii mid lafdi ah iyo mid macnawi ah lafdi waxaa loo leeyahay waayo waxaa loo nisbeynayaa lafdigaa loo nisbeynayaa waayo waa lafdigoo la soo celceliyey kelmaddii lafdigeedii oo la soo celceliyey weeyaan marka saasaa waxaa loo leeyahay yani markaasi lafdi ujeeddada loo soo celcelinayo waxaa weeyaan in markaasi saamica dhegeysanaya in markaa kaflada uu ku sugan yahay laga laga dafciyo oo waxaa laga yaabaa inuu marka hore maqli waaye markaad ku soo celiso yani wuu maqlaya warkii marka waxaa looga jeedaa iraadaة الmutakalim an yadfaca kaflaة الsaamic ujeedada laga leeyay waxa loo adkeynayo loo soo celcelinayo waxaa weeye kaflada ku sugan saamica in markaa la dafciyo ayaa la doonaya ayb ama inuu qofkii saamica moodo mutakalimka inuu qaldamay inuu mooday marka lagu soo celiyo si markaasi si fiican markaa uhobsanaya wixii uu marka hore ka yar shakisnaa marka maqsadka laga leeyahay ama loo soo celcelinaya lafdigani yan labadaa mid bay noqonaysaa tawkiidku markuu yahay lafdi markuu yahay wuxuu gelayaa asmaada wuxuu gelayaa afcaasha wuxuu gelayaa xuruufta wuxuu gelayaa jumalka intuba waa gelayaa tawkiidku markuu yahay lafdi markuu yahay isagoo markaasi ismi ah ismi la soo celceliyey wuxuu noogu miaaliyey jaءa zaydu zaydun ismi baa la soo celceliyey ficil la soo celceliyey waa ataaka ataaka ayib ataaka ataaka laaxiquun yani waxaa la celceliyey ficilkii ataaka ataaka la celceliyey marka ataakada hore ba allaaxiquuna faacil ka dhiganaysa ta dambana waa tawkiid bas waa mujarad takiid weeye marka waxay noqonaysaa takraaru ficlin ficilkii oo la soo celceliyay bay noqonaysaa wuxuu noqonayaa jumlo jumlo ayuu gelayaa jumlo la celceliyey sida mithaalka shadriga dambe ixbis ixbis waa jumlo la adkeynayo wey ixbis faacilku waa anta ixbis waa ficil amar faacilkiis waa anta marka waa jumlo jumlo tawkiidinaysa maahan ficil ficil tawkiidinaya waa taakiidu jumla bijumla waa jumlo jumlo adkaynaysa weeye ayb xarafku gelaya sida laa laa abu bixube bathna laa laa waa laadiio markaa laba goor lasoo celiyey marka intuba inuu gelayo ayay markaa tusinaysaa wuxuu kaloo jumlada ku miaaliyey darabtu zaydan darabtu zaydan waa jumlo dhamaystiran oo ficil iyo faacili mafcuul oo haddana jumlo dhamaystiran lagu tawkiidiyey weeyaan wuxuu sheekhu raximah اllah watowkiidu towkiidkii darbaan laba qaybood weeye lafdiyu mid lafdiga loo nisbeeyey wa macnawiyu mid macnaha loo nisbeeyey falafdiyu midka lafdiga loo nisbeeyey icaadaة lafظ اأwl waa lafdiga hore lasoo celiyo bicaynihi laftiisa lasoo celinaya sawaء kaana sawaء kaana sman yani waxaa siman ay mustawin waxaa siman kaana alafظ اmucaad lafdiga lasoo celinaya ha ahaado isman ismi ha ahaado naxwu jaءa zaydu zaydu lafdiga lasoo celceliye waa ismi maanta aw ficla ficil ha ahaado naxwu ataaka ataaka waa ficilkii oo la soo celceliyey weeye ataaka waxaa yimid ataaka waxaa ku yimid allaaxiquuna kuwii ku haleelayey ixbis naftaada xabis ixbis naftaada xabis waxaa shadriga hore wuxuu ahaa fa ayna ilaa ayna anajaatu bibaklati ataaka ataaka allaaxiquuna xbis xbis fa ayna xaggee ilaa ayna xaggee ayay annajaatu badbaado ahaatay bibaklatii baqashayda xaggee baan kula badbaadayaa meelaan kula badbaado may jirto ataaka waxaa yimid ataaka waxaa yimid allah kuwii ku haleelayo kaadaba imaanayey oo inay yani kusoo gaaraan doonayey ayaa yimid ixbis nafsaka naftaada xabis oo celi yani orodka iyo cararka ka celiyo iska istaag ixbis naftaada xabis marka waa nin markaasi cararaya oo cadowgiina markaasi ay qabteen marka meelaad u cararta ma leh inaad iska istaagto mooyaane xal kale yani ma jiro shaahidku marka waxaa weyaan ataaka ataaka oo ficilkiio mukarar ah iyo exbis exbis oo markaa jumlo markaasi la tawkiidiye ah jumlo jumlo lagu tawkiidiye ah aw xarfan xarf ahaaye naxwu qowlihi qowl shaacir laa laa abuuxu muujin maya maya maya muujin mayo bixubi bahna bahna jacaylkeeda muujin mayo bahna waa inan magaceed weye inahaa bahna akhadad calaya waxay iga qaaday mawaahiiqa wa cuhuuda ballama iga qaaday mawaahiiq waa jamcu jamcu mihaaq waxaan loo jeedaa waa cahdiga markaasi ballanka lasii adkeeyey weeye waa cahdiga ballanka lasii adkeeyey ama alcahd اmuakadu biاlyamiin ballanka lagu adkeeyey dhaarta ayaa markaasi loo isticmaala miihaaqa cahdiguna waa balan caadiya weeye marka waa isku macno weeyaan laa laa abuux maya maya muujin mayo bixubi bathna bathna jacaylkeeda muujin mayo inahaa bathna akhdad calaya waxay iga qaaday mawaahiiqa ballamo dhaaro lagu adkeeyey iyo wa cuhuudan ballamo caadiya ayaa intaba iga qaaday marka jacaylkeeda marna ma muujinayo ballan bay igaga qaaday inaanan jacaylkeeda muujinin marka waa laala waa lafdigii markaasi waa xaraf marka laba jeer la celiyey weye marka sheekhu uu leeyahay icaadatu lafdi alawal bicaynihi in laftiis la soo celiyo waxaa kaloo dhacda in muraadifka la soo way dhacdaa inaan cayntiisa la soo in la soo markaasi muraadifkiisa mid markaa isku macno yihiin lakiin lafdiga isku khilaafsan yihiinna way dhacdaa sida maثala anta biاlkhayri xaqiiqu jadiiru anta adigu jadiirun waxaad mudan tahay xaqiiqun waxaad mudan tahay bilkhayri khayrka marka xaqiiq iyo jadiir isku macno wey laakiin isku lafdi maaha marka waa muraadif weeyaan marka laazim ah in lafdigii laftiisa la soo celiye muraadifkiisa ayaa markaa la soo celin karaa wuxuu sheekhu raximah llah walmacnawiyu macnawigii walahu macnawiga ayuu u sugnaaday alfaadun alfaad baa usugnaatay tawkiidka macnawiga alfaad baa usugnaatay alfaadaasoo macluumatun la garanayo wahiy alfaadaasi annafsu ah, wey walcaynu wey wa kulun wey wa jamiicu wey wa caamatun wey wa kila wey wa kiltaa wey wa yajibu waxaa waajibaya itisaaluhaa in lala xiriiriyo bidamiirin damiir lala xiriiriyo damiirkaasoo mutaabiqin waafaqsan lilmuakadi ka la adkaynayo naxu jaaa alkhaliifatu khaliifadii baa yimid nafsuhu laftiisi baa yimid aw caynuhu cayntiisi baa timid walaka waxaa kuu sugnaaday ay kainun laka an tajmaca baynahumaa ay jamcuka eh, baynahumaa inaad kulmiso bisharطi an tuqadima الnafsa waxaad ku kulminaysaa shardin la shardinayo an tuqadima nafsa naf inaad hormariso wa waxaa waajibaya ifraadu nafsi naf inaad ifraadiso iyo walcayni cayn maca almufradi mufrad maciis wa inaad jamciso calى afcul ku jamciso maca almuhana muhane maciisa waljamci jamac maciisa markaad tasniyeynaysa ama jamaca marka la tawkiidinayo muhane iyo jamac in afcul lagu jamciyo taquulu waxaad oranaysaa jaaa zaydaani anfusuhumaa aw acyunuhumaa labadii zayd baa yimid naftooda ayaa yimid cayntoodaa yimid wajaaa zayduna zaydinti baa yimid anfusuhum aw acyunuhum wa kulu wajamiicu wacaamatun intaasi yuakadu biha waxaa lagu adkeeya almufrad waljamcu walaa yuakadu biha laguma adkeeyo almusana musana laguma adkeeyo taquulu waxaad ohanaysaa jaaa aljeyshu ciidankii baa yimid kuluhu dhammaantiis aw jamiicuhu dhammaantiis aw caamatuhu caamadiisaati dhammaantii ayaa yimid wa jaءat اqabiilaةu qabiiladii baa timid kuluhaa dhammaanteed aw jamiicuhaa dhammaanteed aw caamatuhaa dhammaanteed wa jaءa rijaal raggii baa yimid kuluhum dhammaantood bay yimaadeen aw jamiicuhum dhammaantood bay yimaadeen aw caamatuhum dhammaantood wa jaaءat الnisaa dumarkii baa yimid kulluhuna dhammaantood aw jamiicuhuna dhammaantood aw caamatuhuna caamad dhammaantood wa kilaa wa kiltaa kilaa iyo kiltaa yuakadu bihima waxaa lagu towkiidiya almuhana muhana lagu towkiidiyaa naxu jaaءa الزaydaani kilaahuma wa jaaءat alhindaani kiltaahumaa halkan wuxuu ka bilaabaya sheekhu raximah اllah towkiidka qeybtiisa labaad qaybtaas waxaa weeye waa macnawigii weeye macnawigu alfaad buu leeyahy gaar ah alfaad gaar ahaaneed ayaa markaa loo isticmaalaa towkiidku markuu yahay macnawi alfaad kale loogama qiyaasan karo intaas loo sheegay mooyaane inta waxaan ahayn loogama qiyaasan karo oo lama odhan karo iyaguna tawkiid baa loo isticmaalaya intaa la maqlay ayuunbaa marka lagu kaaftoomayaa alfaadan markaa sheekhu noo sheegay wuxuu inoo tilmaamay annafsu wاlcaynu wa kulu wa jamiicu wa caamatu wa kilaa wa kiltaa ayuu inoo sheegay alfaadani marka labay u qaybsamaysaa alfaadani labay u qaybsamaysaa labada hore annafsu wاlcayn labadaas waxaa loo keenaa an yurfaca tawahum mudaaf ilى اmuakad ama lirafci tawahumi mudaafin ilى اmuakad baa loo keenaa lirafci tawahumi mudaafin ilى اmuakad ayaa loo keenaa macnuhu muxuu yahay macnuu waxaa weeyaan marka intaan la keenin naf iyo cayn intaan wax lagu towkiidin hadalku wuxuu aqbali karaa in lafdigan la towkiidinayo oo mu muakedka ah inuu mudaafu ilayhi ahaa meeshana mudaaf ku jiray ayuu aqbali karaa marka naf iyo cayn lagu towkiidiyo ixtimaalkii noocaasa meesha waa ka baxaya mithaalkaad ka fahmaysaa mithaalku waxaa weeyaan jaaa alkhaliifatu weeya jaaa alkhaliifatu khaliifadii baa yimid khaliifadii ayaa yimid lafdigaa wuxuu aqbali karaa khaliifadii laftiisii baa yimid waa aqbali karaa daahir buuna ku yahay wuxuu kaloo aqbali karaa khaliifadii ma imaanay mid buu soo diray kii uu soo diray baa yimid rasuulkiisi baa yimid maya khabarkiisi baa yimid maya risaaladiisi baa timid oo wuxuu ahaa markaasi jaaءat jaaءa kitaabu اkhaliifa ama jaaءa rasuulu اkhaliifa ama jaaءa khabaru اkhaliifa halkaa marka inuu mudaaf qadarnaa lafdigan maanta muakadkayo khaliifo an ah yani mudaafu ileyhi uu ahaa saasuu lafdigu ixtimaalayay intaan la tawkiidin ka hor saasuu ixtimaalayey in meesha mudaaf u yaalo lafdigan la tawkiidinaya mudaafu ileyhi uu ahaa ayuu aqbalayey markii marka la keenay nafsuhu ama caynuhu la keenay tawahumka noocaasa meesha waa ka baxay oo marka la yidhaahdo jaaءa alkhaliifatu khaliifadii baa yimid nafsuhu laftiisa ayuu yimid aw caynuhu cayntiisii baa timid tawahumkii laismoodsiinayey in markaasi eh, rasuulkiisi baa yimid ama kitaabkiisi baa yimid ama warkiisi baa yimid meesha waa ka baxaya wuxuu u caynoobayaa waxa weeyaan inuu laftiisa yimid marka waxaa la yidhahdaa lirafci tawahumi mudaafin ila اlmuaked kan la adkaynayo khaliifada ah in markaasi mudaaf uu ka horeeyey oo asaguna mudaafu ilayhi uu ahaa ayaa markaa meesha laga saaraya tawahumkii la moodayay arrinka noocaasa inuu meesha mudaaf qadarnaa meesha waa ka baxaya marka nafsuhu caynuhu la keeno meesha way ka baxaysaa marka labadaasi macnahay faa'iideynayaan waa kaas wey marka wax lagu tawkiidiyo mudaafkii la moodayey ama tawahum majaaz majaaskii la moodayey xaqiiqo ma ahayn majaaz bay ahaydoo risaaladiisi baa timid ama khabarkiisi baa yimid meesha waa ka baxaya inta soo hartay waa kulun iyo jamiicun iyo caamatun waxaa loo keenaa lirafci tawahumi iraadaة اkhusuuص bima ظaahiruhu اcumuum ayaa loo keenaa lirafci tawahumi iraadaة اkhusuuص in meesha laga saaro in khaas loo jeedo lafdigan daahirkiisu uu caamka yahay in khusuus looga jeedo tawahumka noocaasa meesha laga saaraya mithaalka ina siiyey ayaad ku fahmaysaa inuu sidaa yahay yani jaaءa aljeishu marka la yidhaahdo jaaءa aljeishu ama jaaءa alqowmu marka la yihah qowmkii baa yimid jaaءa alqowmu qowmkii baa yimid hadalkaas wuxuu aqbali karaa qowmkii oo dhan baa yimid oo cid aysan ka maqnayn waa aqbali karaa daahir buuna ku yahay wuxuu kaloo aqbali karaa maya kuwii ashraafta ahaa baa yimid kuwii ashraafta ahaa culimadiisii baa yimid saasna waa aqbali karaa oo looga eedo cumuumu yuraadu bihi khusuus looga jeedo waa lafdi caama la cabiray oo yani markaasi alqowm in yani looga jeedo qowmkii oo dhan laakiin yani in qowm la cabiray laakiin looga jeedo dad mucayana ashkaastii ashkaas mucayana sida ashraaftii culimadii madaxdii in cid gaarana loo jeedo ayuu aqbali karaa ayib marka la keeno jaaءa alqowmu qowmkii baa yimid kulluhu qowmkii dhammaantiisaa yimid meesha waxaa ka baxaya ixtimaalkii ahaa qayb baa timid mesha waa ka baxaysaa ixtimaalkii ahaa qabiilkii ma wada imaane qayb ka mid timid meesha way ka baxaysaa marka waxaa la rafci tawahumi iraadaة اlkhusuus wuxuu rafcinayaa tawkiidkani in lafdigan khaas looga jeedo qowm ha la cabiro laakiin in cid gaar ahaan looga jeedo marka hore waa aqbali karaa in si guud looga jeedo qowmkii oo dhan iyo in loo jeedo qeyb gaar ahaan labadu waa aqbali karaa laakiin wuxuu ixtimaalka meesha ka baxayaa markii kulluhu lagu tawkiidiyo kulluhum marki lagu tawkiidiyo meesha waa ka baxayaa kulluhum jamiicuhum caamatuhum marka la yidhaahdo ixtimaalka meesha waa ka baxaya marka muxuu noqonayaa lirafci tawahumi iraadati اlkhusuus in khusuus loo jeedo ayuu meesha ka saaray bima daahiruhu اlcumuum shay sida ka muuqato daahirkiisu uu caam yahay in khaas looga jeedo khusuusnimadii meesha way ka baxaysaa waxaana saaraya lafdiga lagu tawkiidiyey ayaa meesha ka saaraya waa qeybta labaad weeye macnahaas ayaa markaa loo keenaa midna wuxuu ahaa lirafci tawahum اmajaaz in majaaz loo jeedo xaqiiqa aan loo jeedin midna waxaa weeye in khusuus loo jeedo tawahumkii la tawahumayey ayuu meesha ka saaraya kulun iyo jamiicun iyo caamatun marka wax lagu tawkiidinayo kulun iyo jamiicun iyo caamatun mufrad iyo jamac bay tawkiidiyaan mufrad iyo jamac ayay tawkiidiyaan nafsun iyo caynunna waxay tawkiidiyaan mufrad muhane jamac bay tawkiidiyaan kilaa iyo kiltaana muhane ay tawkiidiyaan marka alfaadani waxay isugu jiraan qeyb mufrad iyo muhane jamac lagu tawkiidin karo waa annafsu wاlcayn annafsu wاlcayn wey iyo qeyb mufrad iyo jamc keliya lagu tawkiidiyo waa kulun iyo jamiicun iyo caamah iyo qeyb muhano keliya lagu tawkiidiyo kilaahi kiltaa wey kulun iyo jamiicun iyo caamatun marka la tawkiidinayo oo markaa mufrad ama jamc lagu tawkiidinayo shuruud bay leeyihiin shuruuddaasi ko waxaa ka mid ah waa inuu mufrad yahay ama jamc waxa ay tawkiidinayaan waa ko muhano waa lagu tawkiidinin maxaa yeeley musanuhu wuxuu gaar leeyahay kilaahi kitaab u gaar leeyahay kaa waa shardi shardiga labaad waxaa weeyaan waxaanay tawkiidinayaan wax qaybsima wax qaybsami kara waa inuu yahay wax la qaybin kara waa inuu yahay ima biاdhaat wa ima bilcaamil wax qaybsami karaa oo markaasi caamilkiisa marka la eego qaybsami karaa ama marka la eego daatadiisa qaybsami karaa waa inuu yahay jaaءa aljeishu kuluhu marka la yidhaahdo jeish waa qaybsami karaa jeeshkii laftiisa ayaa wuxuu noqon karaa qaybuu noqon karaa jeeshkii baa la qaybin karaa oo markaasi qaybo kala duwan ayuu noqon karaa marka kaasoo kale waxa la odhanayaa daatadiisu u qaybsamaya waa inuu u qaybsami karaa haddii uusan u qaybsami karin daatadiisa caamilka waa inuu ku qaybsami karaa sida ishtaraytu lcabda addoonkii baan iibsaday kullahu dhammaantii cabdigaasi daat ahaan ma qaybsami karo addoonka lama qayb qaybin karo daatadiisa laakiin caamilka ishtiraaga ayaa lagu qaybsan karaayo laba qof baa wadaagi kara wada iibsan karaa laba qof ama saddex qof ama wax ka badan ayaa wadaagi kara waxaan la tawkiidinayo waxaan kulun iyo caamatu jamiicu lagu tawkiidinayo wax taqsiim aqbalaya waa inuu yahay ima bilcaamil wa ima bidaat shardiga saddexaad ee damiir u noqonaya muakadka ka la tawkiidinayo waa in markaa lala xiriiriyaa marka shuruuddaas ayaa loo shardinaya kulun iyo markaasi jamiicun iyo caamatun marka lagu tawkiidinayo ismi marka lagu tawkiidinayo wuxuu sheekhu raximah اllah wlmacnawiyu macnawigii walahu macnawiga ayuu u sugnaaday alfaadun alfaad baa usugnaatay tawkiidka macnawigaha alfaad baa usugnaatay alfaadaasoo macluumatun la garanayo alfaad la garanayo ayb alfaadaasi yani intaa la sheegay oo markaas culimadu ay sheegeen oo nuxaadu ay sheegeen kuwa lamida loogama qiyaasan karo oo markaa macno cumuum tusinaya wahiy alfaadaasi annafsu weeye walcaynu weeye wa kulun weye weeye wa caamatun weye jamiicun kuwa la raacin doona waa arki doonaa wa caamatun weye wa weye wa kiltaa wayajibu waxaa waajibaya itisaaluhaa dhammaantood in lala xiriiriyo bidamiirin damiir damiirkaasoo mutaabiqin waafaqaya lilmuakadi ka la adkaynayo oo ka la adkaynayo haduu mufrad yahay damirku mufrad buu noqonaya haddii uu muhano yahayna muhanuu noqonaya haddii u yahay jamcna jamc buu noqonaya marka damiir waafaqaya ka la adkaynayo waa in lala xiriiriya naxwu jaa alkhaliifatu khaliifadii baa yimid nafsuhu naftiisi baa yimid marka khaliifatu maadaama mufrad uu yahay nafsuhu damiirkiina waa la ifraadiyey walaka waxaa ku sugnaaday an tajmaca inaad kulmiso baynahumaa bayna nafsi walcayn bishari an tuqadim ayaad ku kulminaysaa inaad hormariso annafsa naf yani waxaa kuu banaan inaad hal mar yani hal shay ku wada towkidiso oo tidhaahdo jaa alkhaliifatu nafsuhu caynuhu aad tidhahdid oo ku banaanta waxaa kaloo banaan ad kala reebtid oo jaa alkhaliifatu nafsuhu ama jaa alkhaliifatu caynuhu ayaa banaan walaka waxaa kuu banaan bishari an tuqadim waxaad ku kulmin kartaa bishari an tuqadim inaad hormariso sharin la sharinaya annafsa nafta yan labadooda waxaa ku sii cad naf baa ku sii cad jaaءa alkhaliifatu nafsuhu nafsuhu caynuhu cayntu macaani badan bay aqbali karaysaa lafdiga cayn macaani badan baa loo isticmaalaa ishar caadiga waa loo isticmaalaa alcayn اbaasira waxaa loo isticmaalaa aljaasuus basaaska cayn waa la yihahdaa ayib maalka waa loo isticmaalaa cayn alcayn اjaariya isha biyahoo soconaysa cayn waa la yidhaahdaa marka labadooda waxaa kaga sii dhow xaqiiqada nafsu baa kaga dhow marka markaad kulminayso waa inaad nafsu hormarisaa wayajibu waxaa waajibaya ifraadu nafsi naf in la ifraadiyo iyo wal cayn la ifraadiyo maca almufradi mufrad maciisa marka mufrad lagu tawkiidinayo waa inaad ifraadisaa naf iyo cayn wa jamcuhumaa naf iyo cayn waa inaad jamcisaa calaa afcul waa inaad ku jamcisaa waa jamcu qilo wey maca almuhanى muhane maciisa waa inaad afcul ku jamcisaa waljamc jamc maciisa taquul waxaad ohanaysaa jaءa zaydaani anfusuhumaa aw acyunuhumaa wa jaءa zayduuna anfusuhum acyunuhum yani markaad naf iyo cayn ku tawkiidinayso mufrad ifraadi waxaad ohanaysaa jaءa alkhaliifaةu nafsuhu dheh nafsuhu dheh caynuhu dheh waad ifraadinaysaa waad ifraadinaysaa maadaama muakadka la tawkiidinaya mufrad u yahay haddii laakiin waxaa la tawkiidinaya muhane ama jamac uu yahay calىa wasni afcul baad ku keenaysaa afcul baad ku keenaysaa jaءa zaydaani anfusuhumaa wa afcul acyunuhuma wa afcul jaءa zayduun anfusuhum wa afcul acyunuhum wa afcul baad ku keenta jaءa waa ficil maadi azaydaanina waa faacilkii waana muhane calaamat rafcuhuna waa aliftii anfusuhuma waa tawkiidu lizaydaan wa tawkiidu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi dama daahirata calى aakhirihi aw acyunuhuma waa ku cadfan yahay wa jaءa zayduuna anfusuhum الزaيدون waa فاacilkii weeye أنفuسهمna waa twkiid twkiid marفوع marفوع calaamaة رفع dmة أنفس mضاaفهمna mضاaf ilayhi aw acyunna waa ku cadfan yahi وكuل وجamيiع cاamaة يؤkd bha waxaa lagu twkiidiye المفرد والجمع وlaa يؤkd bha laguma twkiidiye المثنى مثنى laguma twkiidiyo تquل waxaad ohanaysa jaء الجيش kulhu ciidankii o dhan baa yimid aw jamiichu dhammaanteed aw caamatuhu wa jaaءat اqabiilaةu qabiiladii baa timid kuluhaa dhammaanteed aw jamiicuhaa dhammaanteed aw caamatuhaa dhammaanteed wa jaaءa rijaalu raggii baa yimid kuluhum dhammaantood aw jamiicuhum dhammaantood aw caamatuhum caamad dhammaantood wa jaaءat الnisaau dumarkii baa yimid kuluhuna dhammaantood aw jamiicuhuna dhammaantood aw caamatuhuna dhammaantood marka lafdiga hore yani jaaءa rijaalu kuluhum waa tawkiid aw jamiicuhum aw caamatuhum in mid kastaba gaar loogu tawkiidiyo jaaءa الrijaalu kuluhum jaaءa الrijaalu jamiicuhum jaaءa الrijaalu caamatuhum ayagoo marka lasraacinayana isagaa inoo soo wada wakilaa wakiltaa labadaa lafdi yuakadu bihima waxaa lagu tawkiidiyaa almuhanى muhanى lagu tawkiidiyaa naxو jaaءa الزaydaani kilaahumaa jaaءa الزaydaani kilaahumaa aزaydaan waa faacilki kilaahumaana zaydaanki baa lagu tawkiidinaya wa jaaءa hindaani hindaanku waa faacilkii wey jaaءat الhindaani hindaanku waa faacilki kiltaahumaana hindaanki baa lagu adkaynaya oo markaa lagu xoojinaya wuxuu sheekhu raximah الlah wإida urida haddii la doono taqwiyaة التأkiidi tawkiidkii in markaasi la xoojiyo fayajuuzu waxaa banaan an yu'taa in lala yimaado bacda kulihi kulihi dhammaantii biajmaca lala yimaado wa bacda kulihana bijamca lala yimaado wa bacda kulihimna biajmacin lala yimaado wa bacda kulihina bijamacu lala yimaado qaala اllahu tacaala fasajada اlmalaa'ikaةu kuluhum ajmacuun wa taquul waxaad ohanaysaa jaaءa aljeyshu kuluhu ajmacu wاlqabiilaةu kuluha jamcaau wالnisaau kuluhuna jumacu waqad yuakadu in la adkeeyo ayaa dhacda biajmaca iyo wajamcaa iyo waajmaciina wajumcu in kuwa wax lagu tawkiidiyo mid kastaba gaarkiisa biduuni kulin kulin la-aanteed iyadoon kulin laga hormarin in keligood la isticmaalo tawkiid loo isticmaalo naxو laأغwiyanahum ajmaciin weeyaan ajmaciin waxba lagama hormarin damiirkaa humta ayaa lagu tawkiidinaya waqad yu'taa in lala yimaadaa dhacda bacda ajmaca ajmaca gadaasheeda bitawaabicihi tawaabicis in lala yimaado wahiya tawaabicduna aktacu weeye wa absacu weeye wa abtacu weye naxو jaaءa اlqowmu qowmkii baa yimid kuluhum dhammaantood baa yimid ajmacuna dhammaantood baa yimid aktacuna dhammaantood baa yimid absacuna dhammaantood baa yimid abtacuna dhammaantood baa yimid wahiya alfaadani bimacna waaxid waa isku macne bimacnaa kul bay la macno yihiin walidalika saa darteed laa yucطafu bacduhaa qaar laguma cadfo calىa bacdin qaar kale lianna shay alwaaxida shayga keligiisa laa yucطafu calىa nafsi nafsi laguma cadfo halkan wuxuu ka waramaya sheikhu raximah اllah haddii la doonayo tawkiidki in lasii xoojiyo haddii la doonayo kulin marka la keeno ayaa waxaa laga dambeysiinayaa ajmac baa laga dambeysiinaya kullin marka la keeno yani waxaa weeyaan ajmac baa laga daba keenaya waa marka loo baahdo weeye in markaasi tawkiidka hore usan inuu ku filnaan waayo la arko oo la doonay hadalka in la sii xoojiyo ayaa marka waxaa laga daba keenayaa kulli ajmac baa laga daba keenaya kulihaa haddii lagu tawkiidiyana waxaa laga daba keenaya jamca haddii muanas la tawkiidinayo kulihim oo markaasi jamac rag ah oo badan la tawkiidinaya mudakarana ajmacna laga daba keenaya haddii markaasi kulihina lagu tawkiidiyo oo markaasi waxaa la tawkiidinaya jamac dumar uu yahayna jumacu ayaa markaasi laga daba keenaya fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun bu misaal inoogu keena fasajada fad waa caaطifo sajada waa ficil maadi almalaa'ikatuna waa faacilkii kulluhum waa tawkiidu lilmalaa'ika ajmacuuna waa tawkiid labaad wey waa tawkiid labaad weeyaan marka loo baahdo ayaa markaasi lagu sii daraya alfaadaas jaءa aljeishu kulluhu ajmacu jaءa aljeishu kulluhu ajmacu jaءa waa ficil maadi aljeishuna waa faacilkii kulluhu waa tawkiidu liljeish ajmacuna waa tawkiid labaad wey wاlqabiilaةu wa jaءat اlqabiilaةu faacilkii kuluhaana waa tawkiidu liqabiila jamcaana waa tawkiid labaad wey wالnisaء wa jaءat الnisaء anisa waa faacilkii kuluhuna waa tawkiidu lلnisaء jumcuna waa tawkiid labaad weeyaan intaa sheekhu markuu inoo sheegay ayaa wuxuu tilmaamay ajmac iyo jamca iyo ajmaciina in keligood lagu towkiidiyo oo kulli aan laga hormarin baa dhici karta misaaladu inoo soo sheegaya dhammaan kulli baa ka horreysay kulli marka la keeno ayaa marka ajmacuuna laga daba keenayey ama jamcaaw ama jumacu laga daba keenayey waxaa dhici karta in keligood la isticmaalo towkiidka kullina marka la badaayaba sida lauwiyanahum ajmaciin lauwiyanahum laantu muwaطaatu qasam uwiyana waa ficil mudaaric waana mبni faacilku waa damiiro ana weeyaan haadan mafcuulkii weye ajmaciina waxay towkiidinaysaa haadaas mafcuulka ayay towkiidinaysaa haadaas mafcuulka ayay towkiidinaysaa ajmaciina marka biduuni kulin ayaa markaa ajmaciina wax lagu towkiidiyey quraankana meelo badan way ku so aroortay walow shaaa lahadaakum ajmaciin lahadaakum kumtaasaa la towkiidinaya ajmaciina ayaa lagu towkiidiyey kulina lama keenin inaa lamunajuuhum ajmaciin lamunajuuhum humtaas damiirkaasi ayaa markaasi waxaa lagu tawkiidiyey ajmaciin marka kullina lama keenin waxaa dhici karta ajmacuunta lagu tawkiidiyo in laga dambeysiiyo tawaabic iyadoo ay wadato tawaabicdaas oo isku macno ay yihiin maxay yihin tawaabicdaasi waa aqtac waa absac waa abtac bimacnaa jamiic bay ayay la macno yihiin waxaa loo yaqaanaa tawaabicu ajmaca ayaa la yihahdaa tawaabicu ajmaca ayaa la yihahdaa marka waxay oranaysaa jaaa alqawmu kuluhum kuluhum waa waxaa lagu tawkiidinayaa alqowm baa lagu tawkiidinayaa ajmacuna waa tawkiid labaad abtacuuna absacuuna agtacuuna abtacuuna absacuunana waa ayana waa tawkiid ugu sii adkaynayo kuwii hore dhammaantoodna waa isku macno bimacnaa jamiic bay la macno yihiin saa darteed lagsuma soo cadfi karo oo lama oran karo jaaa alqowmu kuluhum wa ajmacuuna wa aktacuuna wa absacuuna wa abtacuuna lama oran karo maxaa yeelay cadafku wuxuu faaiideeyaa wuxuu faa'iideeyaa ama uu keensadaa mugaayaro kuwana waa isku wada macne mar hadday isku wada macno yihiin laskuma cadfi karo sidaa waxaa khilaafsan yani nactiga waxaa banaan nactigu hadduu badan yahay sida maثalا jaءa زaydu alcaaqilu alkaatibu ashujaacu waxaa banaan isku cadfo jaءa زaydu alcaaqilu wاlkaatibu wاlfaqiihu wاlcaalimu le waa banaanta maxaa yeele mid kastaba macne uusan kii hore faa'iideyneyn ayuu faa'iideynaya maadaama macaanidu ay kala duwan yihiin waa lasku soo cadfi karaa laakin tawkiidka alfaadani maadaama isku macno ay yihiin laskuma cadfi karo maxaa yeele لأna الشhayء الwaaxid laa yucطafu calى nafsi shay naftiisa laskuma cadfo shay naftiisa markaasi laskuma cadfo wuxuu sheekhu raximah الlah wإida uriida haddii la doono taqwiyaةu taأkiidi taأkiidkii in markaasi lasii xoojiyo takiid iyo tawkiid anaga hore usoo sheegnay taأkiid iyo tawkiid iyo taakiid intuba in la isticmaalo oo yihiin ثaلaثa luqaat laakin tawkiid bilwow ayaa markaa ugu fasixsan fayajuuز waxaa banaan an yu'taa in lala yimaado bacda kulihi kulihi gadaashii marka kuli lagu tawkiidiyo biajmaca in lala yimaado wa bacda kulihaa marka lagu tawkiidiyana waa marka muanase la tawkiidinayo weeyaane mufrado ah bijamca lala yimaado wa bacda kulihim kaa horan wuxuu ah mufrad mudakar marka la tawkiidinayo wa bacda kulihim kulihim gadaashood oo marka jamac ragga la tawkiidinayana biajmaciina ayaa lala imaanaya wa bacda kulihina kulihina dhammaantooda bijamac lala imaanaya wa haddii la tawkiidinayo jamac markaasi dumar ah. qaala allahu tacaala fasajada almalaa'ikatu kuluhum ajmacuun marka kuluhum waa malaaika lagu tawkiidinaya ajmacuunana waa towkiid labaad weye wa taquul waxaad ohanaysaa jaءa aljeyshu kuluhu ajmacu jaءa aljeyshu kuluhu ajmacu marka labaduba jeyshka lagu towkiidinaya wاlqabiilaةu wa jaءat اlqabiilaةu kuluha jamcaw wالnisaau wa jaءat الnisaau kuluhuna jumacu waqad yuakadu biajmac ajmac in lagu towkiidiyaa dhacda iyo wa jamcaa iyo wa ajmaciina wa jumacu biduuni kulin ayadoo kulin aan laga hormarin keligood in lagu towkiidiyo way dhacdaa naxw laugwiyanahum ajmaciin ajmaciina kuli lagama hormarin marka ayadaa si toosta loogu tawkiidiyey ismigii ka horreeyey waqad yutaa in lala yimaada dhacda bacda ajmac ajmac gadaashiisa bitawaabicihi lala yimaado tawaabicdiisa tawaabic ajmac wahiy tawaabicdaasi agtacu weeye absacu weeye abtacu weeye naxw jaaa alqowmu qowmkii baa yimid kulluhum dhammaantood bay yimaadeen ajmacuna dhammaantood bay yimaadeen agtacuna dhammaantood bay yimaadeen absacuna dhammaantood bay yimaadeen abtacuna dhammaantood bay yimaadeen wahiy alfaadani bimacna waaxid waa isku macne oo dhammaan jamac bay tusinayaan walidaalika saa darteed laa yucطafu bacduha qaarkood lama cadfo calaa bacdin qaarka laguma cadfo lianna shay alwaaxida shayga keligiis ah laa yucطafu lama cadfo calaa nafsihi nafsi laguma cadfo shay naftiisa laguma cadfo marka kuwana waa isku macne maadaama isku macne ay yihiin marka laisku cadfmayo watawkiidu tawkiidku taabicun wuxuu raacayaa lilmuakadi kan la adkaynayo wuxuu ka raacayaa fii rafcihi rafcihiisa wa nasbihi nasbihiisuu ka raacaya wkafdihi kafdihiisuu ka raacaya watacriifi tacriif buu ka raacaya walaa yajuuz ma banaana towkiidu nakira nakira marka in la towkiidiya cinda albasriyiin basriyiin agtooda wuxuu ku khatimayaa baabkan muakidku muakadka muxuu ka raacaya muakid waa ka wax adkaynaya waa ism faacil muakadna waa ka la adkaynayo markaas waa ism mafcuul weeye ismiga hore waa muakad ismigan dambena waa muakid waxbuu adkaynaya haddaba maxay iska raacayaan waxay iska raacayaan fii rafcihi wa naصbihi wa khafdihi waa icraabti wey waxay iska raacayaan tacriifkii tacriifki bay iska raacayaan ayib xaggii nakirada sheekh wuxuu yihi walaa yajuuzu tawkiidu nakira nakiro lama tawkiidiyo yani markaasi ma banaana nakiro in la tawkiidiyo lakin cinda albasriyiin marka eh, nakira ma la tawkiidin kara mise lama tawkiidin karo qowlka basriyiinta ayuu inoo sheegay inaysan ogolayn waxaa ka soo horjeeda qowlka kuufiyiinta oo odhanaya markaasi way banaan tahay nakiro la towkiidiyo way banaan tahay yani basriyiin way ilaaqayaan nakiro lama towkiidin karo cala ilaaq waxay leeyihiin waa la towkiidin karaa way banaanta in la towkiidiyo muطlaqan nakirada la kala qaadi mayo qowl saddexaad baa jiroo tafsiil gelinaya oo odhanaya yani nakirada hadday wax faa'iideyso waa la towkiidin karaa ifaado loo mid bay ku dhacaysaa in waxaan la towkiidinay inuu maxsuur yahay wax xasrisan inuu yahay marka ay nakiradu ay faa'ido leedahay faa'idu waxay ku xasilaysaa haddii yani nakiradan ay faa'ido ka dhalanayso waa la tawkiidin karaa goormay faa'ido ka dhalanaysaa waa haddii nakiradani ay tahay maxsuura mid kooban waa midda labaad lafdiga loo isticmaalayo adkaynta nakiradana waa inuu yahay lafdi markaasi alfaada tawkiidka oo tusinaysa alixaaطa waالshumuul waa inuu yahay sida kulun iyo jamiicun iyo caamatun waa inuu yahay haddii labadaa la helo oo nakiraduna ay tahay nakiro markaa maxsuuro ah oo kooban lafdigan towkiidka loo isticmaalay inuu lafdi shaamila uu yahay xaalka noocaasa nakiro waa la towkiidin karaa tafsiilkaasna qolaa gelinaya tafsiilkaasi sheekh la akfash iyo jamhuur kufiyiin ayaa markaa sidaa maraya waana qowlka markaa fiican oo markaasi raajixa weye in haddii faa'iido markaasi ay keento nakirada in la towkiidin karo carabtana laga maqlay ayagoo markaa nakiro towkiidinaya sida yaa layta cidaةa xawli kulihi rajabu yaa layta cidaةa xawli kulihi kulihi waa muakid wuxuu towkiidinayaa xawl xawlna waa nakiro xawlku waa sanad marka nakiradu waa maxsuuro xawlku waa labi tobanka bilood wey waa maxsuur mar hadday nakiradu maxsuuro tahay markaa towkiidku waa banaanyah xadiid waxaa ku soo aroortay caaisha radi lla anha waxay ohanaysaa maa calimtuhu saama shahra kulahu ilaa ramadaan mا عalimتhu صاama شhهرا kulahu kulahu waxaa lagu tawkiidinayaa شhهر شhهر waa nakiro شhهر waa nakiro wey waxay u banaanaatay لأnna waa maxsuur shahrigu waa sagaal iyo labaatan maalmood ama waa soddon maalmood wey marka maadaama nakiradu maxsuuro ay tahay lafdiga lagu adkeeyana uu shumuul faa'iideynayo waa banaan tahay xaalka noocaasa in markaa la adkeeyo way banaan tahay maalik wuxuu ohanayaa wa in yufid tawkiidu mankuurin qubil wyfi towkiidu mankuurin qubil haddii nakiro towkiidkeedu faa'iide uu keenayo waa la aqbalaya wa can nuxaati basratu man shamal yacni nuxaadda reer basra way diideen laakiin can nuxaati basra almancu shamal yani ayagu cala waxay leeyihiin laa yajuuzu towkiidu nakra laakiin eh, tafsiilkaas ayaa markaa raajixa in la yidhaahdo haddii faa'iide laga helo markaas towkiidu nakra waa banaanta haddii lakin wax faaida usan ka imaanayn ma banaana wtowkiidu towkiidku taabicun wuxuu raacayaa lilmuakadi la adkeeyaha ayuu raacayaa fii rafcihi tawkiid hadda wuxuu ujeedaa almuakid buu ujeedaa muakidku wuxuu raacayaa muakadka ka laadkey la adkaynayo fii rafcihi rafcuhu ku raacaya wa nasbihi nasbuhu ku raacaya wa khafdihi khafduhu ku raacaya wa tacriifihi tacriifuu ku raacaya wa tankiirihi buu ku raacaya waa haddii markaasi nakiradaasi ay faa'iido leedahay walaa yajuuz ma banaana tawkiidu nakira nakiro tawkiidkeedu ma banaana cinda albasriyiin basriyiin agtooda ma banaana markaa in nakiro la towkiidiyo cala iطlaaq bayna u diidayaan koofiyiinna waxay u banaynayaan muطlaqan marka akfash iyo bacd اkoofiyiinna waxay leeyihiin haddii faa'ida laga helo waa la towkiidin karaa baabulbedeli hada maxalo huwa bedelku ataabicu taabic weeye almaqsuudu loola qasdayo bilxukmi xukumka loola qasdayo bilaa waasitatin waasita la-aanta xaal u ahaaday waidaa ubdila haddii la bedelo ismun ismi min ismi laga bedelo aw ficlu ficil la bedelo min ficlin laga bedelo tabicahu wuu raacaya fi jamiici icraabihi icraabto dhan buu ku raacaya wاlbedelu bedelku calى arbacati aqsaamin afar qaybood weeye alawalu kan hore bedelu shayi min ashay waa shay shay laga bedelayo wa yuqaalu waxaa la ohanaya bedelu kuli min alkuli baa la ohanaya naxwu jaءa zaydu akuuka qaala اllahu tacaalى ihdina الsiraaط اlmustaqiim siraaط aladiina w qaala اllahu tacaalى ilى siraaط اlcaziizi اlxamiid allahi fii qira'ati jar marka la akriyo weye allahi marka la jaro aلthaani ka labaad bedelu bacdi min alkuli weeyaan bacdi in kuli laga bedelo sawaء kaana dalika اbacdu sawaء ay mustawin waxaa siman kaana dalika اbacdu bacdiga ahaaya qaliila mid yar ayib oo waxa laga soo reebaya ka yaraaya aw kahiira mid ka badan ahaaya naxو akaltu rakiifa rakiifki baan cunay ثuluثahu ثuluثkiisaan cunay aw nisfahu niskiisaan cunay aw ثuluثahi baan cunay walaa budda maan laga maarmo mawjuudu maahan ama xaasilu maahan yani xaasil min itisaalihi in lala xiriiriyo maan laga maarmo mawjuud maha lala xiriiriyo bidamiirin damiir damiirkaasoo yarjicu u noqonaya lilmubdeli minhu midka wax laga bedelayo ima madkuuru damiirka inuu yahay madkuur kalamhilati tusaalayaashii lasoo sheegay aw muqadaran inuu noqdo ka qowlihi tacaalى walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ay minhu halkan wuxuu inoo sheegaya sheekhu raximah اllahu tacaala tawaabicda waa kii ugu dambeeyey ka ugu dambeeya waa albedel xagga luqada waa alciwad ayaa la yihahdaa xagga luqada albedel macna alciwad baa la yihahdaa waxaa kuso arortay qur'aanka casaa rabbuna an yubdilana khayra minha an yubdilana manaa an yucawidanaa inuu noogu bedelo wey marka xagga luqada waxaa loo isticmaalaa bimacnaa alciwad xagga istilaaxa sheekhu asaga inoo tacriifiyey wuxuu noogu tacriifiyey attaabicu waa taabic tawaabicda dhan baa soo gudagelaysa almaqsuudu bilxukmi dhammaan way wada baxayaan marka laga reebo cadfu nasaqi bilaa waasitatin buu ku baxaya cadfu nasaqiina marka waa taabic waa mid wax raacaya taabicaasi waxaa loola qasday biukmi biukm manaa bilkalaam baa loo jeeda hadalka asagaa loola qasday waa taabic mid wax raacaya weeye asagaa maqsuud ah oo hadalka loola qasdayaa waana bilaa waasito oo ka wax laga asaga iyo mubedelka iyo mubdelu minhuga ka wax laga bedelayo iyo bedelkani waxba ma dhexeeya jaaa zaydun akuuka zayd iyo akuuka waxba ma dhexeeya ayib jaaa zaydun akuuka midka la tacriifinaya akuuka dambe weeye akuukadaas waa taabic kow oo zayd buu raacsiisan yahay almaqsuudu bilxukmi midka xukumka iyo hadalka loola jeedo waa asaga akuukadaasa loola jeeda hadalka bilaa waasita yani zayd iyo akuuka wax udhexeeya oo isku xirayaa ma jiro wuxuu inoo sheegay marka bedelku inuu gelayo asmaada iyo afcaasha labaduba inuu gelayo bedelku asmaada afcaasha labaduba uu gelaya haddii marka ismi ismi laga bedelo ama ficil ficil laga bedelo icraabtii o dhan buu ku raacaya rafcadii nasbadii khafdadii ismigii ismigii kalu ku raacaya rafcadii nasbadii jasmihiina ficilka ayaa markaa ficil kale ku raacaya marka icraabtii way isku raacayaan kadib wuxuu tilmaamay inuu qaybsamayo bedelkii inuu bedelkii inuu qaybsamayo wuxuu u qaybsamayaa ilaa afar afartiba sheikhu waa sheegaya midka kood waxaa loo yaqaanaa bedelu shay min ashay ama bedel kuli min alkuli daabitkiisu waxa weeyaan waa shay naftiisa laga bedelayo wey bedelkuli min akuli hadii aad maqasho ama bedelu shay min ashay waa shay naftiisa laga bedelayo weeyaan sida maثala jaءa zaydu akuuka akuukadani waa zaydka la sheegayaba zayd baa yimid akuuka walaalkaabaa yimid zayd iyo akuuka waa isku mid hal qof bay ku dhacayaan marka bedelu shay min ashay ama bedel kuli min akuli waa shay laftiisa laga bedelayo weeyaan wuxuu noogu mithaaliyey ihdina الsiraaط اlmustaqiim siraaط اladiina ihdina asiraaطa siraada siraadada dambe siraadka horaa laga bedelaya marka waa siraad iyo siraad waa siraad iyo siraad waa jidii jid un weeye ilaa siraad alcaziizi alxamiid allaahi lafdiga allah ah alcaziiz baa laga bedelaya alcaziiz ayaa laga bedelaya waa bedel shay min ashay alcaziizna allah bay ku dhacaysaa allahna allay ku dhacaysaa waa bedel shay min ashay waa shay shay laga bedelayo weye labaduba allay ku dhacayaan kaasi marka waxaa loo yaqaanaa bedelu shay min ashay kanoo kale raabid oma baahna ama damiir u noqda ka damba ka noqdo kaa hore u noqdo oma baahna damiir oma baahna sababtu maxay tahay waayo waa shay shay laga bedelayo raabid oma baahna marka raabid ka noqda bedelka oo mbedel minhu u noqda oma baahna maxaa yeele waa shay nafsi laga bedelayo ka labaad waxaa loo yaqaanaa bedelu bacdi min alkuli bacdi baa waxaa laga bedelayaa kuli qayb ayaa waxaa laga bedelayaa kuli lasoo sheegay marka hore bacdigan la bedelayo wuxuu noqon karaa inuu ka yar yahay kuligaas ama wuxuu noqon karaa mid la siman ama wuxuu noqon karaa mid ka badan mithaalkuna siiyey bay ku sugan yihin saddexduba akaltu rakiifa huluثahu aw nisfahu aw hulutثayhi akaltu rakiifa huluثahu waxaa laga bedelayaa rakiifka laga bedelaya marka rakiifka oo dhan iyo huluثka arakiifa waa kuli huluثna waa bacdi laakiin bacdigana wuxuu ka yar yahay kuliga waa ka yaryahay waayo waa saddex meelood meel weli laba meelood baa dhiman ayib aw nisfahu wuu la siman yahay akaltu rakiifa rakiifka baan cunay kibisi baan cunay nisfahu niskiisaan cunay marka mubadelu minhuga iyo bedelku way siman yihiin marka intaad cuntay iyo marka intaadan cunin aw uluayhi akaltu rakiifa uluayhi rakiifka baan cunay ka bedel uluayhi baan cunay maanta bedelkaa badan oo marka saddex loo qaybiya labaad cuntay qayb baadan cunin marka bedelkii ayaa badan oo mubadelu minhuga ka marka sawaء kana dalika الbacض qaliilا aw kaثiirا kan laga bedelaya wuu ka badan karaa wuuna ka yaraan karaa mid la simana uu noqon karaa intuba u aqbalaya kani waxaa laga maarmaan ah inuu damiir wato markuu yahay bedelu bacdi min alkuli markuu yahay damiir waa inuu wataa u noqonaya markaasi laga bedelaha u noqonaya damiirkaasi mar wuxuu noqonayaa madkuur sida miaaladan oo kale akaltu rakiifa uluثahu hudaasi rakiifkay u noqonaysaa nisfahu damiirkaas wuxuu u noqonayaa rakiifka hulutثayhi damiirka wuxuu noqonaya rakiifka marka mar madkuur buu noqonaya marna wuxuu noqonaya damiirku muqadar waa la qadaraya sida aayaddu inoo mithaaliyey walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ay minhum shaahidku waxaa weeye calى الnaas walilaahi calى الnaas lilahi waa khabar muqadama weeye xiju اlbeyti waa mubtada muakhar ah man istaطaaca mantaasi waxay bedel ka tahay annaas bay bedel ka tahay marka mantu waa bacdu min الnaas almustaiicuun bacdu min الnaas kuwa xajka awoodaa waa qeyb dadkii kamida wey dadki o dhan maaha dadkii o dhan marka la sheegay ilahay xaj inuu ku leeyahay baa wuxuu tilmaamay mustaiiciinta kuwa awooda ayaa lagu leeyahay marka almustaiicuuna waa bacdu min الnaas waa bedel bacdi min alkuli mantani naaska laga bedelaya jumladan istaaaca waa siladii marka mantaas iyo waxa ka dambeeya oo silada raabi damiir u noqonaya annaaska ayaa loo baahan yahay madkuur meesha mahna waa la qadaraya ay minhum man istataaca minhum oo u noqonaya naaska u noqonaya weye marka raabidkii waa muqadar raabidkii waa muqadar weeye marka kaas waxaa loo yaqaanaa bedel اbacdi min alkuli ayaa la yihahdaa bedel min alkuli ayaa la yihahdaa marka bacdiga damiirkani bacdiga iyo kuliga ayuu markaa isku xiraya bacdigan iyo kuligan ayuu isku xiraya wuxuu sheekhu raximah اllah huwa bedelku ataabicu mid wax raacaya weeye almaqsuudu loola qasday bilxukm xukumkaa loola qasday xukum waxaa loo jeedaa kalaamkaa loo jeedaa hadalka asagaa loola jeedaa bilaa waasitatin waasita la-aanteed xaaluu yahay oo ka wax laga bedelayo iyo bedelkani wax isku xirayaa ma uu jiro oo markaasi u dhex taagan labadooda sida cadafkii o kale cadfu nasqii oo kale waxaa isku xirayey laba xaraf xaraf baa isku xirayay jaa zaydun facamrun ثuma camru wa camru xaraf baa isku xirayay kan laakiin laga bedelaha iyo bedelku wax isku xiraya ma jiro bilaa waasita yani wax dhex taagan oo xarafa ah mau jiro laakiin wuu jira raabit isku xiraya waidaa ubdila haddii la bedelo ismun ismi min ismin ismi laga bedelo aw ficlun ficil la bedelo min ficlin ficil laga bedelo tabicahu bedelkaasi wuxuu raacayaa mubadelu minhi wuxuu ku raacayaa fi jamiici craabi craabto dhan buu ku raacaya walbedelu bedelku calى arbacati aqsaam ay yanqasimu calى arbacati aqsaam wuxuu u qaybsamaya afar qaybood alawalu qeybta hore bedelu shay min ashay waa shay shay laga bedelayo wa yuqaalu lahu waxaa la yihahdaa bedel kuli min akulina waa la yihahdaa naxو jaءa zaydu akuuka zayd waa faacilkii akuukana zayd baa laga bedelayaa akuuka iyo zayd waa isku mid bedelu shay min ashay waa isku mid weeyaan marka ka dambe waa bedel min zayd wbedel marfuuci marfuuc calaamatu rafci alwaaw niyaabata can dama liannahu ism min asma اkhamsa qaala اllahu tacaalى ihdina الsiraaط اlmustaqiim ihdina waa ficlu ducaa ficl amar la ohan mayo waa ficlu ducaa faacilku waa anta naadu mafcuulki bay noqonaysaa asiraaطa mafcuul haanigii weeye almustaqiimana waa sifo siraaطa waxaa laga bedelaya siraaطkii hore siraaط aladiina waa mudaaf iyo mudaaf ilayhi marka shaahidka waxa weye siraaطa ayaa siraaطadii hore laga bedelaya wa qaala اllahu tacaalى ilى siraaط اcaziizi اxamiid ilى siraaط اcaziizi اlxamiid ilaa siraaط waxay bedel ka tahay litukhrija الnaasa min الظulumaati ilى الnuur ilى الnuur bay bedel ka tahay ilى siraaطi siraadna wuxuu noqonaya mudaaf alcaziizna mudaaf ileyhi marka alxamiidina caziizba markaas wuxuu ka noqonayaa sifo ayuu ka noqonaya athaani ka labaad waa badelu bacdi min alkuli bacdi baa kuli laga bedelaya kuli lasoo sheegay waxaa kaloo loo isticmaalaa badelu mufasal min mujmalna waa la yihahdaa badelu mufasal min mujmal inta marka hore war lasoo sheego ayaa marka la tafsiilinaya badel bacdi min alkuli waa isku mid wey athaani badel bacdi min alkuli sawaun ay mustawin waxaa siman kaana dalika bacdu bacdiga ahaayaa lasoo reebayo qaliilan mid ka yar min almubdel minhu aw kaiiran mid badan ahaaya oo ka badan ka laga bedelayo naxw akaltu rakiifa rakiifka kimisti baan cunay uluahu baan cunay marka ulu baa ka yar maanta laga bedelihi aw nisfahu waa la siman yahay aw uluayhi marka awda keeni maysa waxaad oranaysaa akaltu rakiifa uluahu ama akaltu rakiifa nisfahu ama akaltu rakiifa uluayhi marka ثuluثahu niصfahu ثuluثayhi dhamaan waxay bedel ka yihin mid kastaba rakiifka walaa budda maaran laga maarmo mawjuudu ama xaasilun maahan min itiصaalihi ay itiصaali bedel bedelka in lala xariiriyo bidamiirin lala xariiriyo damiirkaasu yarjicu u noqonaya lilmubdeli minhu ka wax laga bedelayo ima madkuurin inuu noqdo damiirkaa mid la sheegay kalamhilati almadkuura sida mihaaladan soo sheegnay oo kale aw muqadarin inuu noqdo mid markaasi la qadarayo ka qowlihi tacaalى walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca shaahidku waxaa weeye man istaطaaca oo calى الnaas laga bedelayo walilahi waa khabar muqadama calى الnaasna waa jaari majruur waana xaal maxduuf buu ku tacaluqaya xijuna waa mubtada muakhara xij beyti mudaafi mudaaf ilayh mantu naaskay bedel ka tahay jumladuna waa siladii marka caaidka ama raabidka isku xiraya annaas iyo manta waxa ka dambeeya waa minhumta weeyaan minhum baa lasoo qadaraya athaalidu ka saddexaad bedel ijtimaal weye naxو acjabanii zaydu zayd baa acjab geliyey weye cilmuhu cilmigiisa acjab geliyey walaa budda maaran laga maarmo mawjuudu ma ahan min itiصaalihi laga maarmo inuu la xiriirsamo bidamiirin damiir ima madkuurin damiir madkuur ah oo la sheegayo kalmithaali waa sida tusaalahan oo kale aw muqadarin ama mid markaa la qadarayo meesha lagu sheegin ka qowlihi tacaalى qutila asxaabu اlأkhduud annaari ay fiihi araabicu kan afaraad albedel اmubaayin weeyaan wa huwa bedel mubaayinku halaaثaةu aqsaamin saddex qaybood weeye bedel اlgalط weeyaan wa bedel الnisyaan wey wa bedel اضiraab naxu ra'aytu zayda alfaras liannaka aradta adu waxaad doontay an taquula inaad tidhahdo ra'aytu اlfaras faqalidta waad khaldantayoo faqulta waxaad tihi zayda fahada bedel galط wain qulta haddii aad tirahdo ra'aytu zayda ثuma lama naطqta markaad ku hadashay bihi bizayd ayaa tadakarta xasatay inamaa ra'ayta faras inaad faras aragtay faabdelta waad bedeshay hu faraskii minhu zayd xaggiisad ka bedeshay oo fahada bedel nisyaan bedel nisyaan baa la yihahdaa wain aradta اkbaara haddii aad ujeeday inaad ka waranto awalan marka hore bianaka ra'ayta zayda inaad zayd aragtay ثuma badaa laka uu kuu muuqday an tukbira inaad ka waranto bianaka ra'ayta اfaras fahada bedel اضiraab ayaa la yihahdaa halkan wuxuu ka bilaabaya sheikhu raximah اllah kii saddexaad ama qismigii saddexaad oo ka mid a ah bedelka aqsaamtiisa bedelkaas waxaa loo yaqaanaa bedel اijtimaal daabitkiisuna waxaa weeyaan bedelka kan dambe iyo ka hore wax laga bedelayo waa in markaa isku xirnaansho waa inay ka dhexaysaa isku xirnaanshahaas ka dhexeeya kulli maahan juz-ina maahan marka waa xiriir baa ka dhexeeya kan hore iyo ka dambe xiriirka ka dhexeeyana kullina maahan juz-ina maahan miaalkaad ku fahmaysaa acjabanii zaydu cilmuh miaalkuna siiyey weeye acjabanii zaydu cilmuh acjaba waa ficil maadi faacilkuna waa zaydu nuuntun waa nunuqaaya idan mafcuulkii weeye cilmuhu zayd baa laga bedelayaa marka bedel ijtimaalku waa cilmigaas weeye bedel ijtimaalku waa cilmigaas cilmi wuxuu bedel ka yahay zayd bedel ijtimaal baa la yidhaahdaa maxaa yeele cilmigu ma ahan kuli zayd oo dhan maaha cilmigu zayd oo dhan maaha kadalika cilmigu bacdi zayd ka mida maaha qayb ka mida maaha oo haddii yani waxa weeyaan qismi ama inuu waxaan bacdi yahay waxaa lagu garanayaa yani shaygii haddii laga saaro ama laga jaro in markaa ay muuqanayso sida gacantiisa kale adinkiisa kale dhegtiisa kale waa bacdi ka mid a idan cilmigu sida xubnaha zayd mid kastaba jus ka mida ah ama qeyb ka mida ah ay zayd u tahay cilmigu bacdi ka mida ah zayd maahan kulligiis oo zayd oo dhanna maahan idan bedel ijtimaal ayaa la odhanayaa oo cilmigu wuxuu ku dhex jiraa zayd buu ku dhex jiraa cilmigu wuxuu ku dhex jiraa zayd ayuu ku dhex jiraa marka bedelka bedel ijtimaal ayaa la yidhaahdaa waxaa laazim ah bedelku waa inuu damiir wataa u noqonaya mubedelo minhuga sida zaydun cilmuhu cilmuhu waa bedelkii bedelkaasi laazim waxa wey waa inuu damiir wataa damiirkaasoo u noqonaya almubadelu minhu si markaa laisugu xiro bedelka iyo ka wax laga bedelayo si markaa laisugu xiro damiirkaasi mar wuxuu noqonaya madkuur sida miaalkaasoo kale sida mithaalkaasoo kale cilmuhu waa madkuur waa malfuud waa lagu dhawaaqaya ama wuxuu noqonaya muqadar sida qutila asxaabu اlkhduud annaari qutila waa ficil maadi o mukayru siiqa ah asxaabuna waa nahay faacilkii asxaab mudaaf alkhduud mudaaf ilayhi annaari waxaa laga bedelayaa khduudkaa laga bedelayaa waana bedel ijtimaal waa bedel alijtimaal oo naartu yani ukhduudda ama godadkay ku dhex jirtaa marka naartu maahan juzun min alkhduud godadka qeyb ka mida maahan kulli ka midana maahan way isku dhex jiraan oo naarta waxay ku dhex jirtaa ukhduudda marka waa bedel ijtimaal ayuu noqonayaa damiirkiina waa muqadar oo fiihi ay fi naar ayaa markaa lasoo qadaraya damiirkaas ayaa lasoo qadaraya markaasna wuxuu noqonayaa bedel eh, alijtimaal ayuu noqonaya bedel ijtimaal marka in damiir la qadarayo waa madhabka basriyiinta weeye kuufiyiin lak waxay leeyihiin wax taqdiira meeshaasi kuma sugna asalkuna wuxuu ahaa naarihi buu ahaa naarihi qutila asxaabu اlkhduudi naarihi ayuu ahaa marka damiirki baa inta la xadfay baa waxaa laga soo ciwad qaatay ashaas annaar ashaasa waxay naaib ka tahay damiirkii markaasi u noqon lahaa ukhduudka bay naaib ka tahay marka wax damiiroo qadaran ma jiro laakiin qolada ohanaysa damiir baa qadaran waa basriyiinta weeyaan marka bedelkaasi bedel ijtimaal baa la yihahdaa waxaa la mid ah nafacatnii aljaariyatu xadiiثuha waxay anfacday jaariyadii addoontii xadiiثuhaa xadiidkeedii sheekadeeda bay anfacay marka xadiidku kuli maahan jaariyad ah kulligeed maaha juz ka midana maaha waa ku dhex jira xadiidku waa wax ku dhex jira markaasi jaariyada weeyaan wahaakada marka bedel ijtimaal baa loo yaqaanaa nooca afraad oo ugu dambeeya anwaac اbedel waa bedel mubaayin bedelka la yihahdo weye bedel almubaayin almubaayin macna muaayir baa loo jeedaa mubaayin macna almugaayir ki yan waxa weeyaan kii ka dheeraa oo bedelki iyo mbedelu minhuga laba shay bay kale yihiin ayib marka almughaayiru lilmubedeli minhu kan laga bedelayo keyrkiis weeye oo markaa isku mid maahan laga bedelaha iyo labedeluhu laba shay bay kale yihiin marka kaas waxaa loo yaqaanaa bedel mubaayin isagu markaa aqsaam buu uqaybsamaya isagaa sii qaybsamaya bedel mubaayinku yani bedelka dambe mubedel minhuga juz ka mida maahan bacdi ka mida maaha kuli ka midana maaha kulligiisna maaha tacaluqna lama leh waa shay markaa ka madax banaan weye saddex buu u qeybsamaya qaybood bedel اlhalط iyo bedel nisyaan iyo bedel idiraab ayaa loo qaybinaya bedel haladku waxa weeyaan yani inaad marka hore tusaalaha ina siiyeba baa saddexda lagu tusaalayn karaa raأaytu zayda alfaras inaad faras tiraahdo raأaytu اlfarasa ayaa dooneysa carabki baa ku qalday markaasa waxaa tii ra'aytu zaydan markaad ku dhawaaqda baad garatay inaad qaldan tahay oo carabku qalday markaas waxaa tiri alfarasa marka faras bedelhalad baa la yidhaahdaa bedelhalad waxaa loo leeyahay qaladkii aad ku dhacday ayaad ku saxday isagu kalad maaha qaladkii aad ku dhacday baad ku saxaysaa oo qalad ku dhacday muxuu ahaa leanna marka hore faras baad dooneysay raaytu lfarasa baad dooneysay waad qaldantayoo carabki baa wuxuu kaa boobay raaytu zaydan markaad zaydan tiri baad ogaatay inaad qaldan markaasaa tiri alfarasa marka faras bedel kalad waxaa loo leeyahay kaladkii kaa dhacay baad ku saxday hadduu saxan marka marka hore waad qaldantay marka bedel kalad baa la yihahdaa carabkuna ka dhacaa carabki baa boobay marka halkaasu qalad ka yimid bedel kalad baa loo yaqaana marka raأaytu ficlu wa zaydan mafcuul alfaras waa badelu min azayd badel mansuub mansuub wa nasbihi fatxatu daahirta calى akhirihi ka waxaa loo yaqaana bedel kalad baa la yihahdaa nooca labaad waa bedelu nisyaan bedelu nisyaan weeyaan bedelu nisyaanku waxaa weeyaan inaad marka hore ka hore u qasado tusaalaha laftiisa ra'aytu zayda alfaras ra'aytu zaydan baad tihi maqsuudkaagu inuu zayd ahaa waad u qasaday markaad tii ra'aytu zaydan bad waxaad ogaatay zayd inuusan ahayne inuu ahaa maxay inuu faras ahaa baad ogaatay marka nisyaan baa kugu dhacay ilow waad ilowday waxaad aragtay marka hore waxaad mood inuu zayd ahaa markaasaad ku dhawaaqday ra'aytu zaydan baad tihi markaad ku dhawaaqday baa waxaa ku caddaatay in markaasi halmaan uu kugu dhacayo wixii aad aragtay faras eh, zayd ma ahayne inuu faras ahaa markaasaad tiri alfarasa faras baan arkay marka maxaa loo yaqaana kaasna badelu nisyaan marka faariqa udhexeya muxuu yahay nisyaan iyo khalad midna waa carabka carabkaa kaa boobay adoo kelmad doonayey ayay kelmad kale carabkaaga dhacaa kaas hore marka wuxuu noqonaya bedel khalad bedel nisyaanku waxaa weye waa halmaan qalbigu ka fulaya midna waa carabka midna waa qalbiga waad ilowday inaad zayd aragtay baad mooday markaad ku dhawaaqday baa waxaa ku cadaatay waxaad aragtay inuu faras ahaa kadib baad faras ku dhawaaqday marka nisyaan baa kaasna loo yaqaanaa ayib nooca saddexaad waxaa loo yaqaanaa bedel idiraab bedel idiraab waxaa weeye kaa hore oo zayd ah si yani waxaa weye waad u qasaday si dhabaad ogu hadashay markaad ku hadashay baatil iska badaaba ha sheegin zayd inaad aragtay haba sheegin alfaras inaad faras aragta ka sheeke marka ka horena si camdiyaad ugu dhawaaqday ka dambana si camdiyaad ugu dhawaaqday marka ka horaad sheegtay ka iga badaabat iga daa kaas zayd iga daa alfarasa baa tiri markaas marka ka horena camdi buu ahaa si camdi aad ugu hadashay ka dambana si camdiya ayaad ugu hadashay marka wax qalada kugu dhacay oo carab kaa boobayna ma jiro inaad halmaantayna ma jirto kaa horena adaad doortay markaad ku hadashay baata iska badaaba kanaan u wareegay marka bedel idraab waa kajeedsi idraab waxa weeyaan waa kajeedsi weeyaan waa kajeedsi marka saddexdaas nooc ayuu markaa u qaybsamayaa bedel mubaayin ayaa markaa magacaasa kulminaya bedel mubaayin baa kulminaya bedel halad iyo bedel nisyaan iyo bedel idraab wuxuu sheekhu yii raximah اllah athaaliثu nooca saddexaad bedel ijtimaal wey naxw acjabanii waxaa iga yaabiyey zaydun zayd baa iga yaabiyey ka bedel cilmuhu cilmigiisa iga yaabiyey walaa budda maaran laga maarmo min itiصaalihi laga maarmo inuu la xiriirsamo bidamiiri damiir lala xiriiriyo mawjuudu maaha ama xaasilu ima madkuuri damiirkaas inuu yahay mid madkuur ah oo la sheegay kalmithaali sida tusaalahan oo kale cilmuhu aw muqadarin la qadaray ka qowlihi tacaala qutila asxaabu اkhduud annaari annaar waxaa laga bedelaya khduud marka wuxuu noqonaya bedel ijtimaal ayuu noqonaya bedel ijtimaal ayuu noqonaya ay fiihi waa haddii madhabka basriinta lagu socdo haddii lagu socdo madhab kufiyiin annaar ashaasaban damiirkii naaibka ah wuxuu sheekhu yihi raximah اllah araabicu nooca afaraad albedel mubaayin weeyaan wa huwa bedel mubaayinku halaaثatu aqsaami saddex qaybood weeye bedel اhalai bedel hala weeye bedel hala wa an yaqsida almutakalimu dikra الthaani fayasbiqu lisaanuhu ilى dikri اأwl waxaa lagu dabdinaya sida markaa shaarixu tilmaamayo an yaqsida almutakalimu mutakalimku inuu u qasdo dikro haani ka dambe inuu sheego mutakalimku u qasdayey fayasbiqu lisaanuhu carabkiisaa dheeraynaya ilaa dikri awel kan hore kan hore carabka ka booba wakaa daabitkiisu wa nisyaan weye badlu nisyaan daabitkiisu waxaa weye an yaqsida almutakalimu dikra awel mutakalimku ka hore inuu sheegu u qasday uma yatabayanu lahu waxaa u cadaanaya fasaadu qasdihi in markaas ujeedda yani markaa sax aysan ahayn fayadkuru thaani markaasaa wuxuu u wareegayaa kii labaad kii labaad markaasi sheegayaa faydkur tani naxwu ra'aytu zayda alfaras marka farasku zayd buu bedel ka yahay liannaka adigu in aladta haddii aad doonto an taquula ra'aytu alfaras inaad ku hadasho oo fakhalidta aad qaldanto oo faqulta zaydan aad ku qawsho zayd fahaadaa badelu halad baa la yidhaahdaa ka hore inaad ku hadasho halad bay ahayd ka dambaad markaa haladka ku saxday taasaa halad loo leeyahay tasxiixu alkhata walhalad wain qulta haddii aad ku qawsho ku hadasho ra'aytu zaydan baad ku hadashay uma lamaa naطqta markaad ku hadashay bihi bizayd tadakarta waxaad xusatay anaka adigu inamaa raأayta farasan inaad faras aragtay faabdeltahu waxaa weeyaan waad bedeshay huoo faraskii ah minhu zayd xaggiisa ayaad markaa ka bedeshay oo zayd mesh baad ka saartayoo faras baad ku bedeshay fahaada kaasna bedel nisyaan ayaa la yidhaahdaa bedelkii helmaanka ku dhacay helmaanka ku dhacay weeyaan wain aradta haddii aad ujeedo alkhbaara awala marka hore inaad ka waranto biannaka ra'ayta zayda inaad zayd aragtay ثuma badaa laka kadibna waxaa kuu muuqatay an tukbira inaad ka waranto biannaka ra'ayta faras fahada badl iضraab ayaa la yidhaahdaa marka yani midna waa carabka midna waa qalbiga weeye nisyaanka iyo kalatu wa mihaalu اficli qowluhu tacaala wey ficil ficil laga bedelayo qowluhu tacala wey wman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu اlcadaab wman yafcal dalika mantu waa ismu sharطi waana maxal rafci taala mubtada weeye yfcalna waa ficlu shardigii faacilku huwa ayuu noqonaya dalikana mafcuulkii buu noqonaya yalqa waa jawaabtii weyaan waxay jawaab u tahay yani mantaas jawaabteedi wey faacilku waa damiir yalqa huwa ahaamana mafcuulkiisu wey yudaacaf waxaa laga bedelayaa yalqa ayaa laga bedelaya yalqa ayaa laga bedelaya ayib lahuna waa lagu tacalujinaya alcadaabu waana faacilkiisi wey marka waa ficil ficil laga bedelay wey yudaacaf yalqa ayaa laga bedelaya ficilkuna yani waxa weeyaan bedelkiisu afarta qaybood baa gelaysa bedel shayi min ashay bedel bacdi min alkuli bedel ijtimaal bedel idraab afarta waa gelaysa bedel shayi min ashay yani kan hadda miaalkan oo kale bedel shay min ashay buu noqonaya yani shay shay laga bedelay yudaacaf ayaa yalqa laga bedelay bedel bacdi min alkuli waxaa tusaale u noqonaya in tusalli tasjud yarxamka in tusalli tasjud lilah haddii aad tukato Ah, sujuuda lilaahi yarxamka alla waa ku naxariisanaya marka tasjud waxaa laga bedelayaa tusali sujuuduna waa bacdu min asalaa marka waa bedel bacdi min ashay ayuu noqonaya bedel bacdi min alkuli ayuu noqonaya bedel ijtimaal wuxuu noqonayaa man yasil ilayna yastacin bina yucan yastacin waxaa laga bedelayaa yani waa laga bedel yasil ayaa laga bedelayaa bedel mubaayin saddexdiisa qayboodba waxaa lagu tusaalayn karaa in tucim zayda taksihi ukrimka in tucim zaydan haddaad zayd wax siiso tagsihi haddaad wax dhar u labisto ukrimka waan ku karaamaynayaa marka tagsihi waxay noqonaysaa saddexdaba way aqbalaysaa haddaad marka hore ujeeday inaad ku hadasho eh, taksi in eh, taksi zaydan haddaad ujeeday oo kaa hore carab kaa boobay bedel kalad buu noqonayaa haddaad u qasaday laakiin aad ogaatid un sidaan kugu dhacay oo kaa dambe maqsuudkaagu ahaana badlunisyan buu noqonayaa haddii aad kaa hore ku hadashtod cilm ku hadashay oo markaasi si camdiya aad marka dambana tagsi ugu hadashayna wuxuu noqonayaa bedelu idiraab ayuu markaa noqonaya marka aqsaam afartaydba way gelaysaa wa mihaalu ficli ficil tusaalihiis ficil ficil laga bedelayo qowluhu tacaala wey waman yafcal dalika yalqa ahaaman yudaacaf lahu lcadaab waa yudaacaf oo yalqa laga bedelayo yalqa ficilka waxaa lagu jismiya xadfu xarfu oo yalqaa alif baa la xadfay yudaacafna sunkukaasa lagu jismiyey wayajuuzu waxaa banaan ibdaalu nakirati nakiro in laga bedelo min almacrifati macrifo laga bedelo naxwu yasaluunaka can ishahri اxaraami qitaalin fiihi can ishahri xaraami bay ku weydiinayan bilxurma leh qitaalin fiihi bay ku weydiinayan dagaal la dagaalamo halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala waxaa banaan in nakiro iyo macrifo lakala bedelo oo bedelka iyo mubedelo minhuga inay isku raacaan tacriif iyo tankiir laazim maaha waxaa banaan ka hore iyadoo markaa macrifo uu yahay ka inuu nakiro noqdo sida miaalku sheekuna siiyey oo kale ashahri oo markaasi macrifo ah ayaa waxaa laga bedelay kitaalin oo nakiro ah ayaa laga bedelay kitaalin oo nakiro ah ayaa laga bedelay marka waxay noqonaysaa bedelu nakirati min macrifa ayay noqonaysaa cagsi baa banaan oo inay nakiradu horeyso macrifadu ay dambayso sida wa latahdi ilaa siraaطi mustaqiim siraaط illaahi marka ka horaa nakira ka dambana wuxuu noqonayaa macrifo marka waa min ibdaali macrifati min nakira nakiro laga bedelay mafaaza xadaa'iqa ina lilmutaqiina mafaaza xadaa'iqa xadaa'iqa waxaa laga bedelaya mafaazan ayib waa bedelo nakirata min nakira waa nakiro nakiro laga bedelay marka bedelka iyo bedelo minhuga inay isku raacaan tacriif iyo tankiir laazim maaha inay isku raacaan xagga icraabtaasi waa laazim oo la bedeluhu laga bedelaha icraabtiisuu qaadanaya lakin bedelaha icraabtiisu qaadanaya ayib xagga macrifo nakiran asaga inoo sheegay sheikhu macrifo nakiran asaga inoo sheegay oo markaasi inay isku khilaafi karaan ayib oo laga bedeluhu uu nakiro noqon karo bedelkuna macrifo cagsi uu noqon karo ka hore macrifo ka dambana nakiro laba nakiro ay noqon karan laba macrifo ay noqon karaan intuba markaa sheikhu waa inoo sheegay yani waxa wey tusaalayaasha dham yani waa tilmaanay xagga ifraadka iyo xagga tasniyada xagga jamca tadkiirka iyo taaniidka ma iska waafaqaya yani ka hore hadduu yahay laga bedelo haduu mufrad yahay ka dambe inuu mufrad noqdo bedelkuma laazimba hadduu muhana yahy inuu muhana noqdo hadduu jamac yahay inuu jamac noqdo hadduu mudakar yahay laga bedelo inuu ka dambe mudakar noqdo hadduu muanas yahay inuu muanas noqdo ma laazimba waxay laazim tahay markuu yahay bedelu shayi min ashay shay shay laga bedelaya markuu yahay inay iska waafaqaan xagga tadkiirka taaniifka ifraadka tasniyada jamc waa laazim inay iska waafaqaan waa hadduu yahay bedelu shay min ashay ama bedelu kuli min alkuli waayo waa laba shay oo lakala bedelayo isku mid ah marka laba shay oo lakala bedelay inay isku khilaafaan ma dhici kartaa ka hor u noqod mufrad ka dambana muhane ma dhici karto ama ka hore jamac ka dambana mufrad miyay dhici kartaa waa maya mar hadduu yahay bedelu shay min ashay bedelku hadduu yahay laazim waxaa ah yani tadkiirkay taaniidka inay isku waafaqaan inay isku waafaqaan tasniyada ifraadka jamaca laakiin kuwa kale bedel ijtimaal iyo bedel bacdi min alkuli iyo bedel mubaayin laazim maaha inay iska waafaqaan marka khulaas waxay noqonaysaa hadduu yahay bedelku bedelu shay min ashay wuxuu iska waafaqayaa xusku waafaqaya craabti xusku waafaqaya tacriifkii tankiirki xusku waafaqaya tatniyada jamci mufradki isku waafaqaya laakiin macrifadna kale iska waafaqi maya haddii laakiin kuwa kale u yahy inta kale hadduu yahay bedel bacdi min alkuli iyo bedel mubaayin iyo bedel markaasi ijtimaal wuxuu iska waafaqaya on bes xagga craabta wixi kale inuu iswaafaqo laazim maaha wuxuu sheeku raximah اllah wa yajuuzu waxaa banaan ibdaalu nakirata nakira in laga bedelo min almacrifa macrifo laga bedelo oo mubadelo minhuga ayaa markaa wuxuu noqonayaa macrifo bedelkuna nakiru noqonaya naxwu qowlihi tacaala yas'aluunaka can الshahri اxaraam yasaluunaka yasaluuna waa ficil mudaaric woguna waa faacilkii nuuntu calaamat rafcihi kaafkuna mafcuulkii can الshahri jaariya majruur weeye yasalu ayaa lagu tacalujinayaa alxaraami waa nacti oo shahriga laga nactiyeynaya qitaalin shahriga laga bedelaya marka fiihina waxaa lagu qitaalka ayaa lagu tacalujinaya ilaa huna wallah aclam